alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii labaatan iyo toddobaad ee ka mid a ah kitaabkii xisnulmuslim min adkaari lkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliyin miwahafin alqaxtaani raximah llahu tacaala waxaynu soo gaarnay ducada boqol toban iyo shanaad halka musanifku uu yidhi kayfa yulabi lmuxrimu fi lxaji aw alcumrati kayfa sidee buu yulabii u towxiidsanayaa oo ilaahay u ajiibayaa almuxrimu qofka xajka xirman qofka xiran filxaji xajka aw ilcumrati cumrada almuxrim waa labadaa mid ka mida qofkii xarman oo xirtay muxrim baa loo yaqaanaa miimta waa la godaya amaa gabadha iyo wiilka ehelnimada iyo qaraabanimadu ka dhaxayso oo aan isgeyin iyo waxyaalaha la waxaa loo yaqaanaa maxram miimka la kordhigayo qofku marka hadduu xaj xirto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 laa shariika cid wax kula wadaagta allaka adiga kuma sugnaan xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey ajiibitaan ilaahay la ajiibo addoonku ilaahay uu si dhiibay iyo inuu ilaahay ka hufo shirki iyo in cidii wax la wadaagto iyo mahad iyo ammaan dhammaanteed inuu ilaahay leeyahay iyo barwaaqo iyo boqortooyo kaamila labadaba ilaahay inuu leeyahay ayuu xadiidku ka waramaya atakbiiru takbiirsiga la takbiirsanayo idaa ataa qofku markuu yimaado alxajara dhagaxa al alaswada ee madow xajarulaswadka xadiidka cabdulahi bni cabaas daafa wuu wareegay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam bilbeyti kacbada calaa baciiri neef geela ayuu ugu dawaafo ku wareegay kulamaa markastoo ataa uu yimaado arrukna tiirka markuu yimaado xajarulaswadku uu ku dhex yaallo ku dhex jiro ashaara wuu ishaarayay ilayhi xaggiisa wuu midaarayay bishayin shaygaasoo cindahu agtiisa ahaaday ul watay watayoo matooba ah ama makoorada ayuu ku ishaarayay wa kabara waana takbiirsanayo allaahu akbar buu lahaa markaa neefkaa geelahu ku dawaafaya dadkiibaa dee waxay rabaan inay arkaan acmaasha nebigu uu samaynayo ay kaga daydaan marka haddii gacantu kuu gaari weyday waad ishaaraysaa ul iyo gacan iyo wixii aad ku gaarsiin karti waa ku gaarsiin haddaad gaari weydna waa ishaaraysaa korbaad ka ishaaraysaa sidaa unbuu nebigu samaynaya sal alla alay slam waana takbiirsanayay adducaau baryada bayna rukni tiirka alyamani ay alyamaniyi ee yaman loo aanayo xagga yaman xiga iyo walxajar alaswadi dhagaxa madow dhexdooda meeshaasa in lagu ducaysto ayuu musanifu ka waramaya xadiidka cabdulahi bnu saa'ib rabbanaa yaa rabbana anaga rabbigeena waatinaa nasiih fi dunyaa dunyada dhexdeeda xasanatan wanaag oo camal suuban iyo waxa weyaan cibaado hagaagsan iyo cimri barwaaqaysan iyo owlaad saalixiin ah iyo zawjo saalixad ah iyo wax risqi xalaal ah iyo caafimaad kulligood xasanay soo gelayaan fi dunya wa fil aakhirati aakhira dhexdeedana xasanatan ilaahayow xasanad iyo wanaagna siiyo ilaahay camalka inuu ka aqbalo cadaabna kaa badbaadiya jannana ku geeya waqinaa ilaahu naga ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeeda bukhaari baa wariyey xadiidkan ducaau lwuquufi istaagitaanka ducadiisii cala safaa buurta safa la istaaga iyo walmarwati buurta marwo jaabir ibni cabdilaahi baa wariyey lamaa goortii danaa uu usoo dhowaaday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama min asafaa buurta safo qara a wuxuu akhriyey ina safaa buurta safo iyo walmarwata buurta marwo min shacaa'irillaahi min tacdiimi shacaa'irillaahi ilaahay diintiisa iyo shacaa'irtiisa weyneynteeda ayay ka mid yihiin abda-u waan bilaabayaa bimaa shaygii badaa uu ku bilaabay allahu alla bihi asaga oo ilaahay markuu labadan sheegaya safa iyo marwo sheegidda wuxuu ku bilaabay safo aniguna oradka labadoodan ordaya safaan ku bilaabaya ayib fabadaa wuu bilaabay bisafa buurta safuu ku bilaabay faraqa wuu faraqia wuu koray calayhi dushiisa xataa raa ilaa uu arkay albeyta kacbadii beydkiibuu arkay xaramka fastaqbala wuxuu u jeestay alqiblata qibladu u jeestay fawaxada wuu keli yeelay allaaha alle wakabarahu wuu weyneeyey waqaala wuxuuna yidhi laa ilaaha macbuud xaq iyo gar lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahne waxdahu keliga xaalou yahay laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan lahu alla wuxuu leeyahay almulku boqortooyo dhabahoo dhammaystiran walahu alla wuxuu leeyahay alxamdu mahad wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun midkii kara wey laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla maahne waxdahu keligii anjaza ilaahay wuxuu u fuliyey wacdahu ballankii anjaza wuu fuliyey wacdahu ballankii wa nasara wuu u gargaaray cabdahu addoonkii wahazama wuu baabi'iyoo jabiyey alaxzaaba isbahaysigii waxdahu keligii uma dacaa wuu baryay bayna daalika intaa dhexdeeda ayuu ilaahay baryay qaala wuxuu yidhi midla haada kan oo kaleeto alaaa maraatin saddex jeer ayuu sidaa nebigu yihi sal alay wasalam alxadiidu xadiidku waa mid la dhammaystiraya macnaha ama alxadiida xadiidka dhammaystir wa fiihi dhexdii waxaa ku sugnayd fa facala wuu sameeyey cala almarwati buurta marwana kamaa facala suu ku sameeyey cala safaa buurta safa siduu ku sameeyey ayuu marwo markuu tagayna ilaahay ugu baryay intuu fulay oo qiblada u jeestay oo kacbadii arkay muslim baa xadiidkan wariyey marka meelahaas in lagu ducaysto iyo ilaahay qur-aankiisa in lagu dhaqmo baryadana la badiyo ayuu ina tusinaya adducaau ducada la ducaysanaya yowma carafata maalinka carafo waa xadiidka cabdulaahi bni camr bni caas qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru ducaai ducakan ugu khayr badan ducaau yowmi carafata maalinka carafa ducadiisa wey wa khayru maa shaykan ugu khayr badan qultu aan idhi ana aniga iyo wanabiyuuna nebiyaashii min qabli aniga igu horreeyeyna laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kulli shayin qadiir wey laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahan waa towxiidkii waxdahu keliga xaalow yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnan lahu alla wuxuu leeyahay almulku boqortooyu walahu alla waxaa u sugnaado uu leeyahay alxamdu maha dhamaystiran wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun kii kara weeyaan tirmidi baa wariyey ayib addikru baryada ilaahay la barya iyo xuska ilaahay la xuso cinda almashcari alxaraami mashcarulxaraamka agtiisa musdalifa xadiidkan uu inoo soo hormaray xadiidka jaabir oo dheer asagoo ah rakiba nabiyu nebigu waa fuuray sal allahu calayhi wasalama alqaswaaa hashiisii qaswa xataa ataa ilaa uu yimid almashcara alxaraama mashcarulxaraamka fastaqbala wuu u jeensaday alqiblata qiblada fa dacaahu wuu baryey alle wa kabarahu ilaahi buu weyneeyey wahallalahu wuu towxiidsadoo laa ilaaha ila allahu buu yidhi wawaxadahu ilaahay buu kali yeelay falam yazal kama zuulin waaqifan inuu yahay mid taagan xataa asfara jiddan ilaa waxa weeyaan qoraxdu ay jaalo noqotay jaalo ilaa ay noqotay uu nabigu sidaa sameeyey sala allahu calayhi wasalam fadafaca wuu dhaqaaqay oo macnaha qoraxdi waagii soo baryi raba weeye fadafaca wuu dhaqaaqay qabla an tatluca shamsu qoraxdu intaysan soo bixin ayuu nebigu dhaqaaqay suu u taagnaayo u ducaysanaya waagu markuu baryi rabay xadiidka muslim baa wariyey atakbiiru ilaahi weyneynta lala weyneynayo cinda ramyi ljimaari dhagaxaanta marka la tuuranayo agteeda maca kulli xasaatin dhagax kastoo aad tuuraysid allahu akbar in la raacinayo cabdulaahi bni cumar baa xadiidkiisa wariyey yukabiru wuu takbiirsan kulamaa markastoo ramaa uu ganto qofku bixasaatin dhagax cinda aljimaari jamaraadka agtooda athalaati ee saddexda meelaha dhagax tuurkaa ah saddexda agtooda uma yataqadamu wuu hormarayaa wayaqifu wuu istaagayaa yadcuu xaalou ducaysanaya mustaqbila alqiblati qiblada mid usii jeeda xaaluu yahay raafican xaaluu yahay mid kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood bacda aljamrati aluulaa gamashada hore iyo wathaaniyati tan labaad gadaashood ama jamratu alcaqabati jamrada dambeeto oo midda ugu dambaysa ah fa yarmiyaha wuu tuuran wayukabiru wuu takbiirsan cinda kulli xasaatin dhagax kasta agtiisa wayansarifu wuu gadoomayaa walaa yaqifu ma istaagayo cindahaa agteedana ma istaagayo bukhaari ayaa wariyey muslimna waa wariyey ducaau tacajubi la yaabka ducadiisa iyo wal saari arinka ku farax maxaa loola jeedaa waxbaad la yaabtay naftaadaad la yaabtay wax ku saabsan quruxdaada maalkaaga sidaa tahay caruurtaada xaaskaaga dadweynaha kale owlaadaada ee dadka kale caruurtooda wax aad la yaabtid baad aragta ama wax ku farax subxaana allah ilaahay baa xumaan iyo ceebba ka hufan waad garanaysaan xadiidka abu hurayra oo nebigu lahaa subxaana allah ina almuslima laa yanjus ilaahay baa xumaan ka hufane wuxuu la yaabay masaladaana so uga qarsoontay abu hurayra qofka muuminka ahi ma najaasoobo xadiidkiisa abu hurayra wariyey bukhaari baana soo saaray iyo muslim xadiidka labaad ee baabkan allaahu akbar ayuu qofka odhanaya allaahu akbar ayuu qofka odhanaya way badan tahay nebigu intuu isticmaalay sala allahu calayhi wasalam bukhaari baa isagana wariyey iyo tirmidi iyo nasaai maa yafcalu muxuu samaynayaa man ataahu qofka uu u yimaado amrun arinkaasoo yasuruhu farax gelinaya arinku farax geliya hadday kusoo gaarto laguu keeno maxaad maxaad odhan abubakra xadiidkan wariyey kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu markuu u yimaado amrun arin arinkaasoo yasuruhu farax gelinaya ow yusaru ama lagu farxinaya bihi asaga oo yusaru arin lagu farxaa bihi asaga wax nabiga farax gelinaya ama wax wax lagu farxa ah khara nebigu waa dhici jiray saajidan xaaluu yahay mid sujuudsan shukran shukrin uu shukrinaya lilaahi alle tabaaraka khayrkiisu badayo wa tacaala marka sujuudu shukrigu inay mashruuc tahay markii nicmo iyo barwaaqa ay kuu soo cusboonaato ama balaayo ku haysatay ilaahay kaa faydo inay mashruuc tahay buu xadiidku ina tusin ahlu sunankana wariye nasaa-i waxaan ka ahayn ma la loo shardiyaa iyo in la xirto salaad iyo in qiblada loo jeensado iyo in laga baxo mise intaa midna shardi ma aha sujuudu tilaawadii bay la mid tahay khilaafkii ku jiray maa maxay buu yafcalu samaynayaa oo wayaquulu uu odhanayaa man ruuxii axasa dareema wajacan xanuun fii jasadihi jirkiisa qofka jirkiisa xanuun ka dareema muxuu odhan ama samayn dac waxaad dhigtaa yadaka gacantaada waa xadiidka cumaan bn abilcaas cala aladii cala almakaani makaankii bay ka dhigan tahay alladii kaasoo ta'allama xanuunsaday min jasadika jirkaaga xaluu ka mid yahay waqul waxaad dhahdaa bismi illaah dheh alaaan saddex jeer bismi illaah bismi waqul waxaad dhahdaa sabca maraatin toddoba jeer acuudu waxaan maga gelayaa bilaahi alle wa qudratihi karidiisa iyo awoodiisaan magangelayaa min shari maa shay sharki ayaan ka magangelin ajidu aan helayo wa uxaadiru aan ka cabsanayo taa ayaan ilaahay ka magangelayaabuu odhanaya qofku waxaa ka mid ahaa oo xadiidkaa ku yimid cumaan ibn caas ibn abilcaas baa wuxuu nebiga uga sheegtay xanuun uu dareemayo jirkiisa ou leeyahay nebi allow ilaa maalinkaan islaamay jirkan waxaan ka dareemayaa xanuun markaasaa nebigu yihi sal اllahu alayh wasalam ducadan akri oo ducadan akriso xadiidku wuxuu ina tusinayaa qofku markuu ducaysanayo ducada laba shay unbuu wajad leeyahay laba shay unbuu ka raadin oo maxay wax manfacahoo waxtar le ducada inuu ku rabo uu leeyahay waxaa isii kow ama wax madaro iyo dhibaata inuu leeyahay ilaahu iga korqaad ama iga celiyo isan ii imaanba labadaba xadiidku uu ka hadlayo ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa hadda qayb ka uu ka hadlayo ilaahay qudradiisa waxaan ku magangelayaa min shari maa ajidu wa uxaadir xadiidka arwaaga ayuu ku keenay sheekh naasir caleyhi raxmatullah ducaau man ruux ducadii ayuu u yahay khashiya ka baqay an yusiiba inuu ku asibo ku rido shay-an shay bicaynihi ishiisa waxbaad u bogtay quruxdiisa iyo qaabkiisa wax cun ka mida nolosha ayuu kaa cajabgeliyey waxaad ka baqday marka in lagaa raaco aad il ku rididba maxaa kaaga aadan idaa ra'aa markuu arko axadukum midkiin min akhiihi walaalki waa walaalka muslima ow min nafsihi naftiisa ow min maalihi xoolihiisa maa shay yucjibuhu cajab geliyo u jeclaysto falyadcuha ugu duceeyo lahu shaygaas bilbarakati barako fa ina alcayna ishu xaqun xaq weeyaano way dhacdaa marka saan ili kaaga raacin u duceeyo ilaahay u baryo barako iyo khayr ilaahay u weydii musnadu axmed baa xadiidkan kusoo saaray imaamu axmed ibnu maajahna wuu wariyey maaligna fi lmuwaa ayuu ku wariyey marka ishu waa shay xaq ah adaa xataa iscuni kara markaad isu yaabtay qaab noloshaada ka mida quruxdaada sida ilaahay kuwa abuuray waxaa hantidaada jamaalkaaga wax un ka mida nolosha unbaad si codkarnimadaada madaxtinimadaada ama intaa iyo wax la mid a dad kala ku aragtay xoolihii baad ku aragtay saasaad odhanaysaa baraka iyo khayr baad ugu ducayn maa yuqaalu waxaa la odhanaya cinda alfazaci argagaxa agtiisa qofku markuu argagaxo muxuu odhanayaa laa ilaaha ila allah ayuu odhanaya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah alla ma zaynab bintu jaxshi xadiidkeeda weeye waxaana wariyay oo xadiidkan soo saaray ee bukhaari baa wariyey xadiidkaani qayb ka mid ah wuxuu ahaa nebigaa wuxuu ii soo galay bay tiri dushayda asagoo argagaxsan oo ku haya weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi yajuuja wamaajuuj mila haada waxallaqa biisbicihi alibhaama allatii taliiha nabigoo ku haya laa ilaaha ila allah weylun lilcarab halaag baa carab u sugnaaday maanta yajuuj iyo wamaajuuj ayaa waxa laga furay farta iyo suulka inta udhexaysa wax la eg shar baa kusoo dhowaaday markaasaan waxaan eegtay rasuulka ilaahay ow an nahliku wafiina asaalixuun oo miyaan halaagsamaynaa ayagoy dad wan wanaagsan nagu jiraan markaasaa nebigu yihi nacam idaa kahura alkhabaf hadday xumuhu uu bato oo macaasidu ay faafto oo balaayadu ay faafto muntashir noqoto baahday waa laydin halaagaya maa yaquulu waxa uu odhanayo cinda dabxi gowraca agtiisa aw inaxri ama gowraca agtiisa qofku markuu wax gowracayo geel iyo ari iyo lo waxyaalaha la gowraco xalaasha ah muxuu odhan anas ibni maalig xadiidkiisa weyaan wuxuu odhanayaa bismi magaca allaan ku bilaabaya wallaahu akbar ilaahi baa weyn allaahuma allahyow minka xaggaagu ka ahaaday iyo towfiiqdaada walaka adiga oo keligaa ah unbaan magacaaga ku gowracay allaahuma taqabal ilaahuga aqbal minii aniga ducadaasaad ku ducaysaan muslim iyo bayhaqiba way wariyeen maa maxay buu yaquulu odhanayaa liradi kaydin eh, liraddi kaydi marduudati shayaan maradati shayaan maa yaquulu muxuu qofku ku odhan liraddi kaydi maradati shayaani shayaaiini eh, shayaadiinta madaxa adag ee qallafsan dhagartooda iyo shirqoolkooda su isaga difaaco uga hortago qofku muxuu akhrisan cabdiraxmaan ibnu qonays xadiidkiisa wey acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaat illaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaammaati ee dhammayska tiran allatii taasoo laa yujaawisuhunna uusan tilaabi karin barun ruux ilaahay ka baqa iyo walaa faajirun mid xuma falaa midna min shari maa shay sharki baan ka magangelayaa khalaqa alla uu uumay oo wabaraa alla uu uumay oo wadaraa alla uu sameeyey wa min shari maa shay sharki ayaan ka magangelayaa yanzilu soo dega min asamaai xagga saro cuqubooyinka ah sida biriqda iyo waxyaalaha la midka ah roobabka dhibaatooyinka kuu geysanayo kale wa min shari maa shay sharki ayaan ilaahay ka magangelayaa yacruju kora fiihaa samada xaggeeda u kora wa min shari maa shay sharki ayaan ka magangelayaa daraa ilaahi uu abuuray fil ardi arada dhexdeeda xayawaanka dila iyo jinka iyo waxyaalaha la midka ah wa min shari maa shay sharki ayaan ilaahay ka magangelayaa yakhruju kasoo baxa minhaa arlada kasoo baxa xasharaadka iyo hawaamta iyo halaqyada wa min shari fitani leyli hameenka fitnooyinkiisa ayaan ilaahay ka magangelaya hameenkii dhexdhaca iyo wanahaari maalinkii wa min shari kulli taariqin mid kasta oo guuraynaya sharkiisa ayaan ka magangelin ilaa taariqan mid guuraynaya maahano yatruqu la guuraynaya bikhayrin khayr yaa raxmaan raxmaan alla raxmaanka ah axmed baa xadiidkan wariyey ayib waxaa ka mid ahaa xadiidkan ninbaa nabiga u yimi ninbaa wuxuu u yimid cabdiraxmaan saxaabiga xadiidkan waranaya ibn qurays wuxuuna yidhi kayfa sanaca rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam xiina kaadatu shayaatiin habeenkii ay shayaadiintu rabeen nebiga inay dilaan oy ku sigteen nebigu muxuu sameeyey saxaabigana ninkii u waramo wuxuu yidhi in xadarat shayaaiinu min alwdiyati washicaabi yuriiduuna rasuul allahi sal allahu calayhi wasalama shayaaiin baa uun soo hoobatay meelaha webiyaasha ah iyo buuraha golahooda meelaha gosheeda ah ayay kasoo wada duseen ayagoo nabi maxamed raadinayay fahama shayaanu macahu shaclatun naarin an yuxriqa biha rasuulalaahi shayaaiintii mid ka mid ah baa wuxuu damcoo suclo yar watay oo dab yara naar ah inuu nabi maxamed ku dhufto sal lahu calayhi wasalam falamaa ra'aahum fazica markuu nebigu arkay say usoo yaacayaan iyo dhimbisha dabka ay wataanoo nebiga ku tuurayaan nebigu waa argagaxa fa jibriilu calayhi salaam faqaala ya muxamed qul muxamedow waxaad dhahdaa ducadan akhri shayaadiinta marka xirxir kaaga noqonaysaa waa duco fiican oo qiimo badan al istikfaaru dhaaf dalab iyo watowbatu ilaah in loo toobad keeno abu hureyra xadiidka warinaya qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam wallaahi ilaah baan ku dhaartay innii anugu la astakfiru dembidhaaf ayaan weydiistaa allaha alle wa atuubu waan u toobadkeenaa ileyhi xaggiisa filyowmi maalinkii gudihiisa akara wax ka badan min sabciina toddobaatan maratan min sabciina maratan min sabciina toddobaatan maratan ee jeer bukhaari baa xadiidkan wariyey waana xadiidka abu hurayra wuxuuna abu hurayra leeyahaa maa ra-aytu axadan maa ra-aytu akara istikfaaran min rasuuli ilahi sal allahu caleyhi wasalam wax badan baan dad la noolaa weli ma arag ruux nabi maxamed ka dambidhaafkadambi dhaaf eh, dalbid badan ilaahay halka meelo soo fariista laga yaaba boqol jeer ka badan inuu yidhah astaqfirullah astaqfirullah halka laga yaaba wax kale inaan ku mashquulsannahay fadhi ku dirir iyo siyaasaad aan waxtar lahayn iyo waxaan macno lahayn oo laga shalaytoodo maadbadisi istiqfaarta astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah ayib xadiidka labaad ee baabkan wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa ayuha naasu dadow tuubuu u toobadkeena ila allaahi alle fa innii anugu atuubu waan toobadkeenaa filyowmi maalinka gudihiisa ilayhi alle xaggii miata maratin boqol jeer baan ilaahay u toobadkeenaa muslim baa wariyey wuu inoo soo hormar xadiidkani waqaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii qaala yidhaahda astakfiruu waxaan dambidhaaf weydiisanayaa allaha alle allihii alcadiima ee weynaa alladii macbuudkaasoo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa asaga maahane alxayu allaha nool alqayuumu ee makhluuqa maamulkooda u taagan wa atuubu waan u toobadkeenayaa ilayhi ilaallahi alla xaggii qufira waa loo dhaafayaa lahu ruuxaas wixii dembi dhaafoo ilaahay u weydiistay wa in kaana haba ahaado farra mid ka cararay min azaxfi ciidan gaalo iyo muslimiin ishortaagan iyo maalinkii la isku soo siqayey maalinkaa mid baqdayba ha noqdo dembi weyn galay abu daawuud iyo tirmidiba xadiidkaa way wariyeen xaakimna wuu wariyey wuu saxiix yeelay imaamu dahabina wuu ku waafaqay xadiidkaana zayd ayaa wariyey oo mowlihii rasuulka sal allahu calayhi wasalama marka istifaartu faaiidada ay leedahay bu xadiiku ina tusinaya wa qaala sal اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi waa xadiidka camar ibnu cabasa aqrabu maa yakunu rabu aqrabu maa shay madka ugu dhowaansho badan yakuunu ahaanaya arabu rabbi min alcabdi adoonka fii jawfi leyli hameenka bartankiisa weeye ama aqrabu maa yakuunu rabu rabi markuu ahaanaya markuu ugu dhowaansho badan yahay min alcabdi adoonka fii jawfi leyli hameenka gudihiisa weeye alaakhiri ee dambe fa in istatacta haddaad kartidooda awoodid an takuuna inaad ahaatid miman ruuxa yadkuru xusaya allaha alla fii tilka taas asaacati ee saacadda ah fakun ahow ka faa'iidayso addoommadiisu usoo dhawaanaya intuu soo dego wuxuu leeyahay yaa dembi dhaafi weydiisanayoon u dhaafaa yaa waxay weydiisanayoon siiyaa marka xilligaas ayadaa dadku ay hurdaan oo hurdada ku raaxaysanayaan soo kaco ilaahay xusu ka faaidayso camal saalixu ha kuu kor noqdee tirmidi baa wariyaya nasaa xadiidkan imaamu xaakimna waa wariya waana saxiix yeela waqaala sal llahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi xadiidka abu hurayra aqrabu maa yakuunu mar la arka markuu ugu dhowaansho badan yahay alcabdu adoonku min rabbihi rabbigii walxaal wuu xasilaya walxaal huwa asagu saajidun mid sujuudsan uu yahay fa akhiruu badiya adducaaa ducada markaad ilaahay ugu dhowdahay inuu wax kaa aqbalo inuu wax ku siiyo waxaad ka magangashay inuu kaa badbaadiyo waa marka aad sujuudsan tahaye xaliga iyo xaaladaa kaga faa'iidayso inaad ilaahay ku baridid muslim baa xadiidkan soo saaray wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi waa xadiidka alaqar almusani inahu amar yashaaniya la yuqaanu ilowsho iyo sahwi baa lagu ridaa calaa qalbii qalbigayga wa innii aniguna la astakfiru ilaahay baan dembidhaaf dembidhaaf ayaan weydiistaa allaha alle fil yowmi maalinkii mi-ata maratin boqol jeer muslim ayaa wariyay xadiidkan la yuqaanu qalbina waxaa loola jeedaa waa sahwi iyo ilowsho nebigu sal llahu calayhi wasalam wuxuu aada ugu dadaali jiray inuu ilaahay xuso muraaqabaynta ilaahay iyo ilaalinta xuduudiisa uu daa'imo sida owgeed wax yar hadduu mashquul ku yimaado ayuu wuxuu arkayaa qalbigiisii sahwi inuu ku dhacay markaasuu leey ilahu dambidhaaf ayaan ku weydiistay ilaahu dambidhaaf ayaan ku weydiistu ley nebigu sal allahu calayhi waalihi wasalam culamada qaar baa waxay yidhahdeen ilowshaha yarka ah buu wuxuu ku tirinayaa dembi camal inay tahay markaasuu argagaxayaa wuxuu argagaxayaa xagga inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto subxaanahu wa tacaala wallah aclam sal allah wbaarak cala nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi ajmain